alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira wanutqa qadim can qiyaasihim tafi waqadamuu jaliyahu cala alkhafi sheekhu waxa uhi raximah ullah wanutqa daliilka naska ah wuxuu u jeedaa nudqiga hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam qadim hormari can qiyaasihim ay calaa qiyaasihim qiyaaskooda ka hormari can bimacnaa cala tafi waxaad oofinaysaa kaannahu leeyahay cahdigii ayaad oofinaysaa wa qaddamuu jaliyahu waa hormariyeen jaliyahu ee deliilka jaliga daahirka ah waxay ka hormariyeen cala alkhafyi deliilka khafiga ah saa waa loo fasira ama weji labaad waqaddamuu waa hormariyeen culammadu jaliyahu ay jaliya alqiyaas qiyaaska kiisa jeliga ah cala alkhafyi nooca khafiga ah bay ka hormariyeen waana sida ibnu cuthaymiin uu marayo tafsiirkaa dambe shuraaxda qaarkoodna wejiga kaley mareen sheekhu waxa uu tilmaamayaa tartiibu aladila ayuu ka warramayay sida loo kala arjaxaayo wuxuu tilmaamayaa in hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam waa naska eh in laga hormarinaayo qiyaaska qiyaasku deliil waa yahay deliil ha ahaadee wuxuu deliil noqonayaa marka kitaab iyo sunno la waayo laakiin xaaje looma qabo qiyaas haddii kitaab iyo sunno la hayo waatuu imaamu shaafici raximah llahu uu yidhi inama alqiyaasu cinda daruura qiyaasku wuxuu ahaanayaa uun oo sax uu noqonayaa ka fursan waa markuu jiro daruura ay jirto laga maarmi waayo daruuradu waa maxay waa cinda cadami wujuudi nas waa marka nas aan la helin laakiin nas haddii la hayo xaajo looma qabo qiyaas culammadu waa isla oggol yihiin qiyaas naska ka hor imanayaa inuu faasid yahay badiba culammadu waa isla oggol yihiin ninkastoo qowl shaada odhanaya fii bacdi alaxyaan baa qiyaaska la qadimaya uu jiro oo haddii xadiiskao kale aaxaadka ahi raawiga soo wariyey aanu faqiih ahayn qiyaaskiina uu khilaafsan yahay xanafiyadoo kale waxaa laga sheegay inay yidhahdeen qiyaaskaanu hormarinana wa kadaalika maalikiyada waxaa laga sheegay iyaguna markaa inay yidhaahdeen xadiiska aaxaadka ah qiyaaska ayaa ka horraynaya qowl noocaasay u nisbeeyeen imaam maalik inkastoo maalikiyada qaarkood ay yidhahdeen kama sugna maalik inuu saa yidhi waalxaamilu almutlaqu waalmuqayadu wa huwa qabla maa rawaahu alwaaxidu saaxibulmaraaqina saa waa sheegay oo qiyaasku waa ka horeeyaa khabarulaaxaadka nadmigiisa ayuu ku tilmaamay waa mas'alo mashhuurka ah cinda almaalikiya laakiin jamaahiirta culammadu waxay qabaan in naska la hormarinaayo walow aaxaad ba ha noqdo raawiga soo wariyey faqiih ha ahaado mayaanu yaanu ahaan cumuumbalwa ha ku sugnaata ama ku sugnaan cala litlaaq naskaa horraynaya waana sida xaqa ah weeye waayo hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam ijtihaad qiyaas ah lagama horgeyn karo waayo hadalka rasuulka sala allahu aley wasalam waa xujatun cala aljamiic dadkoo dhan xuju ku yahay saas aawadeed qiyaas mashaayikhi ay qiyaasatay ama culamaa ay qiyaasatay ama a'imma ay qiyaasatay bacdu ala'imma in la yidhahdo xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam baa laga hormarinaya sax noqon maayo badiba waxay culammadu yidhahaan wuxuu noqonayaa qiyaas faasidu lictibaara walkhulfa linasin aw ijmacin dacaa fasaada alictibaari kullu ma wacaa khilaafka uu khilaafo qiyaasku nas ama ijmaac waxay culammadu dhammaan culammada cilmiga weelaysay ay ku magacaabeen inuu yahay qiyaas fasidulictibaar haddaba markaynu garannay qiyaas naska ka hor imanaya inaan la qiyaasan karin uuna noqonayo qiyaas fasidulictibaara hadduu naska khilaafo oo musaadim linnasi uu noqdo walow nasku aaxaad ba ha noqdee qiyaas naskii waafaqaya ma la qiyaasan karaa bacdu ahlicilmi taas waxay yidhahdeen haa waa la qiyaasan karaa mar haddaanu musaadim linnas aanu ahayn wuxuunbuu markaa waxa weeye tarayaa waa nuurun calaa nuur waa min baabi tacaadudi aladilla saas aawadeed xaraj kuma sugna taasna culamada qaarkood waatay ku dareereen markay leeyihiin masaladan waxaa u daliila kitaabuullah iyo sunnatu rasuulihi sala allahu alay wasalam iyo ijmacu alculamaa iyo alictibaar ama alqiyaas asaxiix afartuba daliil bay u yihiin laakiin culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen xataa qiyaas waafaqaya naska lama qiyaasan karo waayo qiyaas in laysku kellifo xaajo looma qabo imaamu shaafici wuxuu ku meteley sida tayammumka loogu baahanayo marka biyo la waayo ayaa naska marka la waayo qiyaaska loogu baahanaya si iyadoo biyihii la hayo oo la isticmaali karayo oo maanicaanu ku jirin maanicaanu ku sugnayn aan loo gegabaysan karin ayaan qiyaasna loola iman karin haddii mas'aladu ay nas leedahay calaa kulli xaal takallufka qiyaas laysku kelifayo xaaje looma qabay culamada qaarkood leeyihiin walow haba noqdo muwaafiq linas marka hadday iscaaridaan calaa kulli xaal naskaa la hormarinaya laa qiyaasa maca anasi waatay culammadu qaacid ahaan yidhahdaan waqadamuu jaliyahu cala alkhafi naska kiisa jeliga daahirkaa ah waxaa laga hormarinaya kiisa khafiga ah oo muxkam iyo mutashaabih hadday iscaaridaan muxkamkaa la qadimaya daahir iyo mu'awal hadday iscaaridaan daahirkaa la qadimaya oo la hormarinaya nas iyo daahir hadday iscaaridaan naskaa la hormarinaya ka sariixu dalaali ee masalada ku cad baa laga hormarinaya ka ixtimaal kale oo laga qadimaya xagga aqiisada haddii laga eego kiisa waxaa laga hormarinaya kiisa khafiga ah oo masalada haddii la helaayo qiyaasulcillo la helayo qiyaasu shabah looma baahnaa bal culamada qaar waxay leeyihiin qiyaasucillo haddii la helayo qiyaasu dalaalo looma baahnaa waayo yacni akhiisadu waa kala xoog badan yihin marka ka daahirka ah ee jeliga ah baa laga hormarinaya ka khafiga wuxuu sheekhu uhi raximahullah wa nutqa qadim nudqiga hormari waxaa loo jeedaa naska hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu aley wasalam hormari can qiyaasihim ay calaa qiyaasihim qiyaaskooda ka hormari culammadu ay qiyaastaan tafi waxaad oofinaysaa sida cahdigu yahay ama sida saxda abaad oofinaysa wa qaddamuu waa hormariyeen culammadu jaliyahu ay jaliya alqiyaas qiyaaska kiisa jeliga ah cala alkhafi qiyaaska kiisa khafiga ay ka hormariyeen oo jeligay qadimeen wakadalika adilada sariixada waa laga hormarinayaa adilada ixtimaalku ku jiro whaakada wain yakun fi nutqi min kitaabi aw sunnatin tagyiru listisxaabi fanutqu xujatun idan waila fakun bilistisxaabi mustadila wuxuu sheikhu uhi raximah ullah wain yakun hadduu ahaado fi nutqi miduu ku sugan yahay nutqiga bimacnaa naska oo min kitaabin aw sunnati ama kitaaba ama sunna hadalka ilaahay ama hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam hadduu ku sugan yahay takhyiru listisxaabi istisxaabka in la bedelo xukunkii hore la saaxiibsanaya bara'atu dimmadu inay beri tahay in la beddelo hadday ku sugantay fanudqu xujatun nudqigu waa xujo bimacnaa hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa xujo idan markaasba ay id wujida nudqu goortaa markaa naska la helay oo hadalka ilaahay ama hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam la helay wuxuu noqonayaa xujo tawiintu waa ciwadun can jumla weeye idna waxaa loo idaafeeyaa jumla loo idaafeeya walaa yudaafu ila ila aljumal xaysu waid wain yunawan yuxtamal fakun bilistisxaabi mustadilla waxaad noqotaa mid deliishanaya istisxaabka deliishanaya noqo wa ila haddii nas la waayo ay in lam yuujad inutqu nudqigii haddaan la helin waxaa loo jeedaa hadalkii ilaah iyo hadalkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo mas'aladaa ku saabsan haddii la waayo fakun bilistisxaabi mustadilla waxaad noqotaa mid deliishanaya istisxaabka labadan bayd waa iska takmilo wuxuu sheikhu tilmaamayaa masalada haddii loo hayo qur'aan ama sunne iyagaa la deliishanaya lamana odhanayo asalkii hore baraa'atu dimma la istisxaabayaa la odhan maayo oo iyadoo mas'aladii loo hayo qur'aan sheegaya ama sunne xadiis nebi oo sheegaya haddii loo hayo ma suuragal ahaa in la yidhaahdo baraa'a asliya ayaa la deliishanayaa in la yidhahdaa ma suuragal aha caqlanna waa la garanayaa taasi inayna suuragal ahayn sharcanna waa la garanaya marka caqligiiyo sharciguba waxay ku tusinayaan haddii masaladii daliil loo helo nas loo helo naska in la raacayo aan lana odhanayn baraa'adii asliyad ahaydee hore ee yaqiinta ahayd baan istisxaabayaa oo weheshanayaa iyadoo baraa'adii wax ka raraya la hayo waxa ka raraya beddelaya oo nusuusta in la raaca waajiba haddii la waayo masaladii daliil loo waayo waxaa la samaynayaa istisxaabu alcadami alasli waayitaankii asalka loo nisbeeyaa la istisxaabayaa la weheshanayaa oo masaladan xukum kuma sugna baa la odhanayaa waxay noqonaysaa baraa'atu dimma in la weheshado oo la cuskaday noqonaysa oo dimmadaas inay takliif ka beri tahay oo aan meesha xukum bara'ada bedela aanu oolin ayaa lagu dhaqmaya lagu camal falaya waayo axkaamta intaan la sharciyeyn ka hor maxaa jiray waxaa jiray bara'atu dimma bara'a asliya inay takliif ka beri tahay intaan salaadaha la waajibin salaad waajib ma ahayn intaan soonka la waajibin soon waajib ma ahayn intaan ashyaada qaarkood la xarimin sida ribadoo kale xaaraan may ahayn qabla dalika waxaa layskaga sugnaa baraa asliyi waxaa xukunkaasi ku yimi ama taxriim ah ama iijaab ah ama hayrkii ah bisharci sharciga markuu ku soo arooro unbaa la cuskanaya haddii daliil sharciga la waayo waxaa loo noqonayaa istisxaabu alcadami alasli cadamkii asliga ahaa ayaa la saaxiibsanaya la weheshanaya kaasaa lagu dhaqmaya kaas ayaa lagu dhaqmaya marka istisxaabku wuxuu noqonayaa waa daliilun xaysu laa daliil siduu sheikhu waa ka cabiraya daliil wuxuu noqonayaa marka aan daliil masalada ku sugnayn oo cadamka asliga ah lagu heshanaya oo lagu camal falaya sheikhu waxau uhi raximahullah wa in yakun fii nutqi min kitaabi hadduu ku sugan yahay hadalka ilaahay ama hadalka rasuulka sala allahu alay waslm nutqi buu ka cabiray naska hadduu ku sugan yahay min kitaabin aw sunnati oo kitaab ah ama sunno ah mintu waa bayaaniye takhyiiru listisxaabi istisxaabka in la beddelo oo bimacnaa bara'adii asliyada ahayd ee meesha ku sugnayd doorin la doorinayo la beddelayaa hadduu kitaabka iyo sunnada ku sugan yahy ama kitaabka ku sugan yahy ama sunnada ku sugan yahy fannutqu xujatun nudqiga ayaa xujo ah bimacnaa hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa xujo la aqbalayo lagu camal falayo ah idan markaasba ay idugu marka waxa weeye naska la helay naskaasaa lagu camal falaya isagaa wa waila haddii la waayo naska ay lam yuujad inutqu fakun bilistisxaabi mustadilla waxaad noqotaa mid dariishanaya istisxaabka deliishanaya noqo oo leh masaladan xukun sharciya oo ku sugani ma jiro sidaas aawadeed waxaan u noqonaynaa bara'atu dimma min atakliif xataa yahbuta shughluha bitakliif waxaan u heshanaynaa inay dimmadu takliif ka beri tahay ilaa ay sugnaanayso oo deliil ku sugnaanayso inay dimmadu ku mashquulsan tahay takliif daliilka haddii la waayo baraa'adaasaa loo noqonay baabun fi lmufti walmustafti waltaqliid wuxuu u baab yahay muftiga iyo mustaftiga ka fatwoonaya iyo ka fatwada doonaya ee fatwo dalbaya iyo taqliidka axkaamtooda ayaa la caddaynaya shuruudahooda iyo siday kale yihiin wuxuu uhi sheekhu waashartu fi lmufti ijtihaadun wahwa an yacrifa min aayi alkitaabi waasunan waalfiqhi fii furuucihi ashawaaridi wa kulli ma lahu min alqawaaciidi mac ma bihi min almadaahibi alatii taqararat wa min khilaafin muhbati wاlnaxwi wاlusuuli mac cilmi اladab wاllugati alatii atat min alcarab qadran bihi yastanbitu almasaa'ila binafsihi liman yakunu saa'ila maca cilmihi tafsiira fi alaayaati wa fi lxadiisi xaalat alruwaati wa mawdica alijmaaci waalkhilaafi wa cilmu hada alqadri fiihi kaafi wuxuu sheikhu ka warramaya raximah ullah shuruudaha uu leeyahay muftigu maxaa muftiga loo shardiyaa mujtahidkana maxaa loo shardiyaa waashardu fi lmufti ijtihaadun sheikhu waxau uhi raximah ullah shardiga muftiga loo shardinayaa ijtihaadun waa waa inuu mujtahid yahay cid waliba iskama fatwoonaysee ka fatwoonaya waa inuu yahay mujtahid haddaba ijtihaado maxaa tahay wahuwa an yacrifa min aayilkitaabi wasunan wahuwa mujtahidku mujtahid buu u noqonaya damiirku an yacrifa waa inuu garto min aayilkitaabi wasunan aayadaha kitaabka qur'aanka ah iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam oo sunanka ah waa inuu markaa gartaa wax ka mida gartaa bimacnaa wixii axkaam ku saabsan waa inuu gartaa walfiqhi fiqhigana waa inuu gartaa fi furuucihi shawaaridi faracyadiisa cararaya ee baxsanaya waa inuu garanaya wa kulli maa lahu min alqawaacidi iyo dhammaan wixii u sugnaaday fiqi oo qawaacid ah waa inuu garanaya qawaacid alfiqhi mac bihi min almadaahibi maca iyo mac waa laba luqo oo fasiix labaduba yihiin labaduba iyagoo laba luqo oo fasiixa ay yihiin haddana nadmiga waxaa la akhrinayaa keliya caynka in la reebo mac waayo labada weji ka waafaqaya wasniga waxa weeye waa in la reeba haddii kale nadmigaa jabaya mac maa bihi min almadaahibi alatii baa la odhanaya yadoo lala qabo inay weheliyaan qawaaciddaas min almadaahibi xagga madaahibta allatii taqararat tii marka waxa weeye sugnaatay yani madaahibtii iyo khilaafyadii sugnaaday waa inuu garanaya wa min khilaafi muhbati iyo khilaaf la sugay waa inuu markaa garanaya wanaxwi cilmiga naxwaha waa inuu garanaya walusuuli usuusha markaa cilmigoodana waa inuu garanaya marka waxay ku cadfan tahay aayi lkitaabi aayi ayay ku cadfantahay wanaxwi ay wa min anaxwi naxwaha xaggiisana waa inuu ka garanaya xaajada intuu u qabo iyo walusuuli usuulka hadday tahay usuul diin iyo hadday tahay usuul fiqhi mid walba ma cilmi ladab cilmiga adabka lala qabo iyo wallugati lugadii lala qabo allatii taasoo atat timi min alcarab carab ka timi qadaran waa inuu qadar ka garanaya qadarkaasoo bihi yastanbitu almasaa'ila uu masaa'isha ku istimbaadayo kula soo baxayo binafsihi isagu daataantiisa kula soo baxayo oo ugula soo baxayo liman yakuunu saa'ila ciddii weydiinaysa masaa'isha uu u istimbaadayo oo ula soo baxayo binafsihi mac cilmihi halkanna waa la reebaya mac inuu garto lala qabo atafsiira tafsiirka uu barto fi alaayaati aayadaha markaa waxa fasiraaddooda uu barto u garto wa filxadiisi iyo xadiiska inuu garto lala qabo xaalata aruwaati ruwaadda xaalkooda waa inuu gartaa min xaysu aljarxi watacdiil ruwaaddu masiqa masiqaatba ma waxa weeye markaa madacafa ma qaar majruuxiina ma qaar lagu kalsoon yahaa sanadadu ma xidhiidhsan yihiin ma mutasil mutasilba ma munqatic munqaticba waa inuu ashyaada kala garanaya wa mawdica alijmaaci waalkhilaafi meesha ijmaaci iyo meesha khilaafkana waa inu garanaya fa cilmu hada alqadri fiihi kaafi qadarkan inuu gartaa way ku filan tahay oo way kaafina sheekhu waxa uu tilmaamaya raximahullah shuruudaha loo shardinayo mujtahidka marka hore wuxuu hormariyey muftiga ijtihaad baa loo shardiyaa haddaba ijtihaadkii waa la qaybiyaayo waxaa loo qaybiyaa ijtihaad mutlaqa iyo mid muqayad ah mujtahid waxaa la yahay mujtahid mutlaq waa kaa aan madhab iyo waxba ku qaydnayn ee isagu adilada markaa eegaya masaa'isha eegaya oo isagu istimbaadaya madhabu markaa ku taqayudaya oo isku xidhaya aanu jirin xasaba daliil ayuu raacaya waa mujtahid mutlaq waxaa ka hooseeya anwaac kale oo mujtahid mujtahidulmadhab iyo mujtahid mujtahidulfatwa ayaa ka hooseeya mujtahidulmadhab waxa weeye xuduudda madhabtaasuu ku ijtihaadayaa madhabtana waxa weeye waa koobay qawaaciddeeda iyo furuucdeeda iyo waa garanaya aqwaasha iyo wujuuhda iyo duruqda ay leeyihiinna waa garanay wuxuu awoodi karaa mas'ale aan la nasgarayn oo imaamkii aanu nasgarayn ama culammadii ka horraysee madhabku ayna nasgarayn oo xaadiso ah oo naasile oo soo degtay inuu isagu ku soo saaro mas'ale kale oo ay nasgareeyeen inuu ku takhriijiyo waxaa la mujtahidulmadhab shay aan mansuus ahayn buu soo takhriijinayaa waa mujtahidulmadhab mujtahidulmadhabi man usuuluhu mansuusatun marka asallada ayaa markaa mansuus ah laakiin takhriijaadka isagaa samaynaya waxaa kaa ka sii hooseeya mid la yidhaahdo mujtahidulfatwa oo xagga fatwada ayuu isagu aqwaashii iyo awjuhdii kala arjaxaya shay aan mansuus ahayn isagu istimbaadi maayo shay culammadii ka horraysay madhabku ayna nasgarayn isagu mid la imanayo wax ku soo takhriijinaya ma aha laakiin muxuu samaynayaa hadday masalada aqwaal mutacadida ka leeyihiin yurajixu qawlan calaa qawl yurajaxu riwaayatan cala riwaaya yurajaxu wajhan cala wajhin aw juhdu kala arjaxaya riwaayaadku kala arjaxaya aqwaashu kala arjaxaya lakin fii xuduud madhab aa ku saaxib lmaraaqi odhanayo mujtahid lfatwa aladii yurajixu qawla cala qawlin wadaka arjaxu yani mujtahidfatwa waxaa la yidhaahdaa waa kii qowl qowl ka arjaxay laakiin ka horeo mujtahidulmadhab ah ayaa arjax ka ah mujtahidulfatwa waayo kan isagu maqduro iyo awood uma leh mas'ale aan la nasgarayn inuu ku soo takhriijiyo ku soo saaro mida la nasgariyey laakiin aqwaashii iyo riwaayaadkii iyo awjuhdii iyo turuqdii ayuunbuu markaa mid ka arjaxaya kuwa kale ya laakiin mas'alo aynay nasgarayn isagu kuma soo takhriijin karo mid la nasgariyey marka wadaaka arjaxu mujtahidulmadhabka ayaa arjax ka ah min mujtahid alfatwa macnuu saasuu u dhacay shuruudo hadda sheikhu inoo qorayaa waxay ku saabsan tahay ijtihaadkii mutlaqa ahaa waa inuu aayaadka qur'aanka aayaatulaxkaam waa inuu garanaya axaadiista axkaamtana waa inuu garanaya aayaatulaxkaam qadarkeedu waa intii waxaa mashhuuro caanbaxday culammada qaarkood inay yidhaahdaan waa shan boqoloo aayadood yacnii qur'aanku wuxuu ka kooban yahay akara min sittati aalaaf aaya waa la ysku waafaqsan yahay lix kun oo aayadood in qur'aanku gaadho iyo dheeraad dheeraadka ikhtilaaf baa ku sugan mana aha wax ka baxsan oo aan musxafka ku oolin in lagu soo daraayo laakiin marka laysku khilaafayo oo laleeyahay waa lix kun iyo dhowriyo toban maya waa lix kun iyo dhowriyo labaatan maya waa lix kun iyo dhowriyo soddon ya ama markaa ka badan la sheegaayo ila caddiga aayaadka kutubaa laga qoray oo cadadka aayadaha ka warrama waxaa laga yaabaa suuraddii inay ku sugan tahay saddex markaa qowl waa intaasoo aayadood waa shan iyo toddobaatan aayadood waa lix iyo toddobaatan aayadood waa toddobiyo toddobaatan aayadood yacani waxa weyaan haakada saasoo kale in la marka wax ka baxsan maaha in lagu soo darayo aayad yaro dheer oo culammada qaarkood ay ictibaariyeen inay tahay aaya waaxida ayaa culammada qaarkood waxay ka dhigeen laba aayadood oo bartankay aayad ka dhigeen halkaasaa aayad dheeraada ka soo baxays sababtuna waxay tahay nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu isku taagi jiray yacnii aayadaha meelaan aayado ahayna in la taagaa waa jirtaa marka waxa weeye mawaadicda qaarkood baa ishkaal gelaya halkan ma aayadnimaa laysugu taagay mise waxaa la ysugu taagay inay waqfi kale oo kaafiya tahay ya waqfun xasan ama waqfun kaafin inay tahay ama lictibaarka inay aayad tahay miyaa la ysugu taagay marka lix kun oo aayadood iyo ziyaado ayuu qur'aanku ka kooban yahay caddilkuufi waa lix kun iyo laba boqol iyo lix iyo soddon taa waxaa la yidhaha caddulkuufi baa la yidhahdaa waana sida masaaxifta idinku taalla aakhirkeeda laakiin cadado kalea jira oo dee waxa weeye marka culammadu ay kala maraan kutubo iyo musanafaad baana laga qoraa nadmi iyo nasri mid walba leh waa fanni sidiisa loo diraaseeyo oo culumulqur'aanka ka mida yacrifu ahluhu waayahay marka culammada qaar waxay yidhaahdeen aayadaha axkaamtu waa shan boqol aayadood bacdi kale waxay yidhahdeen waa ka badan yihiin ya aayadaha qur'aankaee axkaamta ku saabsani kun aayadood waa ka badan yihiin culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya haalibka aayaadka qur'aanka axkaam waa laga deliishan karaa aayado mucayan oo gaara maaha bale culamada qaar baa waxay yidhaahdeen aayad kasto aayadaha qur'aanka ka mida waxaa dhici karta masaa'il fiqhiya ama axkaam ah in laga istimbaado ama ha ku saabsanaato qasas ama waxa weye ha ku saabsanaato ictiqaad ama ha ku saabsanaato amhaal ama ha ku saabsanaato mawaacid ama ha ku saabsanaato axkaam awaamir iyo nawaahi noocay doontaba ha ku saabsanaatee noocay doontaba ha ku saabsanaatee masaa'il waa laga istimbaadayaa axkaamna waa lagala baxaya marka sida saxiixa ah waa in marka shan boqoloo aayadood ama wax la mida ama qadar marka waxa weeye ku dhow oo yani ama kun ama wax la mid ah inayna ku koobnayn aayadaha axkaamta laga istimbaadaya marka qur'aankii waa inuu aqoon yeeshaa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam taas weliba aan tilmaamaya kutubaha qaarkood oo ictinaa ku samaysaa jirtaa axkaamta fiqiga ee laga istimbaadayo qur'aanka ha ahaadeen qaar qur-aanka wada fasiray ama qaar aayado gaara soo xushay kutubta noocaas ee mawduuca laga qora oo kale waa ka caawinaysa sida qurtubiga iyo adwaa'u lbayaanka iyo waxa weeye tafsiiru aayaati alaxkaam liljasaas iyo axkaam alqur'aan yacni kutubo badan baa laga alifay madaahibtana culamo badan ayaa markaysaa calaa xasabi almadhab yacni waxa weye iyagoo siday wax uga istimbaadaan eegaya yacni marka ay alifeen ay kutuba qoreen culamo shaaficiya oo qortay baa jirta aayaat alaxkaam inay waxaweye fasirayso waxaa jira axaadiista nebiga sal allahu aleyh wasalam axaadiis axkaamta ku saabsan axaadiista axkaamta ku saabsanna waa in loo aqoon yeesho waxaa ka caawinaya kutubta laga qoray ee gaarnimo looga alifay axaadiis alaxkaam iyo shuruuxaadkooda sida cumdat alaxkaam iyo shuruuxdiisa sida buluuq almaraam iyo shuruuxdiisa sida muntaqa alakhbaar iyo shuruuxdiisa sida muxarar eh, libni cabdilhaadi iyo shuruuxdiisa kutubaha iyo kutubta la midka wa kadalika shuruuxu kutubta usuusha kutubta sharaxday lafteeda laga faa'iidaysto oo waxa weye aad loo taalacdo marka la eego culammadu siday u istimbaadayaan wax ugala soo baxayaan oo u deliishanayaan aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ruuxi ka faa'iidaysanaya malako yaktasibu malaka awood sida wax loo istimbaado sida loo deliishado sida waxa weeye cidda wax deliishatay loogu jawaabo ya haddii markaa mutaalacada caynkaasa la badiyo waxaa laga kasbanayaa malaka fiqhiya ayaa laga kasbanaya waayo niqaashka culammadu markay niqaashayaan masaa'isha istimbaadkooda oo isu jawaabayaan ya mutaalacada la taalacdo oo aad loogu fiirsado waxaa laga kasbanaya mahaara xariifnimo yacni la baranayo sida wax loo istimbaado sida loo deliishado sida waxa weeye wax loo ictiraado sida waxa weeye ictiraadka markaa wax looga jawaabo ya ila waxaa loo baahanaya markaa koley marka wax la deliishanaayo wejigaad ka deliishataa laodhanaya wejigii markaad caddayso waa lagu jawaabaya wax kaloo khilaafsan baa la soo deliishanaya wixii sidaad ugu jawaabi kartee qaaciidaysan maha iska jawaab waa in marka waxawan yani la garanaya kutubo kolley markaa ka caawinayana waa jiraanoo aadaab albaxi walmunaadara wax la yidhahdaa jira waa fanni funuunta ka mida aadaabta ah. wax loo baxsiyo iyo aadaabta loo doodo yani waxaa jira jadal qur'aan baa la alifo oo kutubo fanni gaaraa ah laga dhigay qur'aanka dooddiis ya sidee doodu qur'aanka ugu timaaddaa see loogu jawaabaa qawaacid baa laga istimbaaday markaa qur'aankii qawaacidda qaarkood caqligaa laga qaatay ya yani waxa weeye in kunta naaqilan fasixatu aw muddaciyan fadaliilu waa qaacida waana qaacido munaadaraadka ku saabsan haddaad wax soo naqlinayso waxaad soo naqlinaysaa waynay noqdaan wax saxiixa yani wax daciifa marka in la soo naqliyo lagu ixtijaajaa saaiq maa in kunta naaqilan fasixatu naaqil baan ahay anigu ee qaa'il ma ihi naqligii wuxuu kaaga baahan yahay sixo ya hebel baa saa yidhi haddayna ka sugnayn hebel inuu yidhi dee waxaa lagu odhanaya abit haddaad tiraa nebigaasaa yidhi waxa lagu odhanaya abit caddee inuu yidhi ya in kunta naaqilan fasixatu aw muddaciyan fadaliilu haddaad masale sheeganayso adigu marka aad mudici ku tahay yani keen waxaa tahay mutaalabun bidaliil mid daliil laga rabo ayaa tahay marka daliil haddaanad keenin dee qowlkaagu waa buraya qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin baa laga qaadanaya qawlkii maxaa lagu kala garanaya inuu sidqi yahay iyo inaanu ahayn daliilkaa lagu kala garanaya haa antum haaulaa'i xaajajtum fiima lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fiima laysa lakum bihi cilm maxaa laga qaadanaya qofku waxaanu cilmi u lahay inaan ku doodin ya iska dood maaha marka sida wax loo ictiraado sida looga jawaabo sida wax loo bushiyo oo qaacidaysan baa marka waxaweye kutubo laga alifay waa fanni funuunta ka mida aadaabulbaxi waalmunaadara waxay leedahay nadmi iyo nasri mid walba ayaa laga qoroo laga alifay marka almuhim waa in qur'aankiiyo sunnadii waa inuu aqoon sunnadii kolley wada koobi maayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa haalibka inta axkaamta ku saabsan badankeeda iyo majooratigeeda waa inuu markaa waxa bartaa ya shardina maaha inuu xafidsan yahy laakiin inuu garanayo oo istidkaari karo oo madinadeedi iyo meesha loo filaanka u au garanayo ayaa la shardinaya fiqiga waa inuu garanaya furuucdiisi oo furuuc waa inuu garanaya bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan furuucda fiqiga lama shardiyo waayo waxay dhan waa natiijat furuucda fiqigay ijtihaadka wixii ka dhalanayey iyo midhihii ka imanayaa wuxuu yahay in furuucda fiqigaa la taqriiriyo shaygii samrada ka ahaayoo ka tartiibsamayoo isaga ka dhalanaayey siduu shardi isaga ugu noqonaya war waxaad tidhahdaan mawaadic alijmac walkhilaaf waa inuu garanaya masaladu inta masale ijmac ku soo arooray abwaabtaa waa inuu garanaya hadduu ogaado masaladu inaan ijmac ahayn furuucaadka fiqiga laga yidhi inuu ogaadaa shardi maaha bacdu ahlicilmi malaxadkaasay sheegeen calaa kulli xaal furuucdiisa waa inuu garanayaa fiqiga qawaacidda u sugnaatay qawaacid ulfiqhi waa inuu garanaya waa inuu garanaya markaysaa madaahib alculamaa iyo waxay ka yidhaahdeen shardi ma aha inuu markaysaga madhab walba u caswin karo qaa'ilkii yidhi masalan masalada inay ku sugan tahay intaas oo qowl arbacatu aqwaal ama khamsatu aqwaal ama alaasatu aqwaal oo ay sidaa iyo sidaa iyo sidaa kale yihiin inuu garanaya walow caswiga yaanu sugi karin oo odhan karin maalikna saasuu qabaa shaaficina saasuu qabaa yacni laakiin inta qowl ee masalada ku sugan cala aqali waa inuu garanaya lakiin shardi ma aha mid walba qaa'ilka inuu cayimi karo waa inuu garanayaa marka waxa naxwaha iyo cilmiga adabka iyo luqada almawaad allugawiya waa inuu garanaya naxwahana qadarka marka xaajadu u baahan yahay waa inuu garanaya wakadalika sarfiga annaxw asarf cilmu aladab waalbalaaqa waa inuu markaa garanaya waayo istimbaadkii uu istimbaadayey deliishanayey nusuusta ayay waxyaalahana ka caawinayaan afkii haddaanu garanayn siduu u deliishanaya siduu wax ugala baxaya sidee uu fahmayaa marka fahmi saxiixa waa inu luqadii loo aqoon yeesha marka luqadii qawaaciddeedii waa in la garanaya macnayaasheedii la garanaya yani waxa weeye sugaantii luqada yaa muxuu yidhi imaamu shaafici adabka waxaan baranayay buu hi labaatan sanaan baranayay buuhi ayaan sugaanta carbeed baranayey liakhduma alfiqha sidaan fiqiga ugu khidmeeyo ugu shaqeeyo haayo wanaagsan buu uga jeeday wasiilo ka dhiganaayey oo uu doonayo inuu ku gaadho yani fiqigii inuu si fiican u garto saas aawade waata la yidhahdo imaamu shaafici wuxuu ahaa xuja fi lua asmaci waatuu ka yaabay isagoo weliba da'diisu yartahay shaafici markaas cabdulmalik ibnu qurayb alasmaci wuxuu yidhi qabiilka hudayl la yidhahdaa shicraday tiriyeen oo dhan wiil yar oo quraysh ah oo lixiyo toban jiraan ka qoray buuhi wuxuu sheegaya maxamed ibnu idriis ashaafici da'diisu markaa waa yaray waa sittata cashara sana wiil yar oo lixiyo toban jir ah oo quraysh ah ayaan ka qoray hudayl qabiilka la yidhaahdaa shicirkay tiri hudayl waa qabiiladii cabdullahi bn mascuud waxaa la yidhaha cabdullahi ibn mascuud ibni haafil alhudali waa yahay marka waata culammada qaarkood laga sheegay sida jarmi oo kale labaatan sanaan dadka uga fatwoonayay buuhi masaa'isha fiqiga ah min kitaabi sibaweyhi ya kitaabka sibaweyhi kitaabka sibaweyh kitaab fiqi u qoran maaha waa kitaab carabiya u qoran haddana labaatan sanaan uga fatwoonayey buui yani almasaa'il fiqhiya min kitaabi sibaweyh marka waxay ku tusinaysaa qiimaha ay leedahay carabiyada marka in la bartaa carabiyada in la bartaa qiimaha ay leedahay ku tusinaysa marka carabigii waa in la bartaa naxwihiisii iyo sarfigiisii iyo balaaqadiisii iyo adabkiisii suugaantiisii waa in marka wax la bartaa ila macaanidii macnuhu inuu sidan yahay maxaa caddaynaya waatuu odhan jiray cabdullahi bnu cabbaas tafsiirka qur'aanka haddii wax ka mid idinka qarsoomo facalaykum bidiiwaani alcarab diiwaanka carbeed laazima diiwaanka carbeed waa maxay waa ashicru waa gabayga waxaad adu garanaysaa su'aalaadkii uu weydiin jiray naafic ibnulasraq alkhaariji uu weydiin jiray cabdullahi ibnu cabaas naafic ibnulasraq wuxuu ahaa nin khaariji ah waana isla weynaa cabdullaahi ibnu cabaas ayuu arkay oo qur'aankii fasiraya markaasuu istisqaaro yaraystay ya markaasuu ma inanka yar baa qur'aanka wax ka sheegaya oo fasiri kara fa sa'ala su'aalaat iyo sagaashan su'aalood buu weydiiyey qur'aanka min qariibi alqur'aana maxaa ka la yidhahda maxaa la yidhahda qirtaas maxaa la yidhahda naxaas maxaa la yidhahda silsabiil maxaa la yidhahda yani waxa weye ghariib ulqur'aan buu u soo guray eraygan macnihiisu waa maxay markuu sheega ayuu wuxuu yidhaahdaa hal laka shaahid min kalaami alcarab in macnaha loo isticmaalo shaahid ma uga haysaa carab mid walba beyt buu saarayey hal mid uma waayin hadda boqol iyo sagaashan su'aalood ka war waa hariib alqur'aan ya wasiile maxaa la yidhahdaa ya yani eray kasta oo u soo qabto waxa uu sheegayey eh, in luqada carbeed saa loogu isticmaalay markaasuu u keenayey beyt marka u keenayey waa inuu markaa garanayaa luqadii mawaad luqawiya luqada waxaa soo gelaya almawaad luqawiya maadooyinka luqada maaddooyinka luqada maxaan ujeednaa kelimaadka macnahooda kelimaadkii waa inuu garanayaa kelmado badan ila qofku haddii luqada carbeed kelimaad yar ka yaqaano dee kelimaadka yar eh, waa la yskala baxayaa kelimaad badanoo aanu arkin oo aanu macnahooda garanayn baa ku imanaya marka mawaaddu lugawiya waa in la bartaa wuxuu odhanayaa sheikha ibnu cuthaymiin naxwaha markuu sheegayo wuxuu odhanayaa waa inuu icraabta garanaya sarfiga garanaya alfiyada ibnu maalik diraaseeyey macnaheeda iyo shuruuxdeedana waa inu garanaya usuulka wuxuu usuul fiqiga iyo usuul diin usuuldiinka caqaa'idka looga jeedaa yagana waa inuu garanaya min awaliha ila aakhiriha hadda maaragta cilmu ladab laabudda an yaclama alkutuba almu'allafata fi ladab kutubta adabka laga alifay waa inuu garanaya ka jawaahir aladab waaladab alcarabi wa hayrihima waynu kutubta adabka garanaya waa inuu garanaya marka waxaa luqada yacni yacrifu mufradaati allugati fayaxtaaju ila darsi alqaamuusi min awalihi ila aakhirihi aw lisaan alcarabi libni manduur wuxuu u baahan yahay inuu qaamuuska markaa diraaseeyo barto awalkiisa laga bilaabo aakhirkiisa laga gaadho ama lisaan alcarab waa inuu bartaa haddama aragtaa innagu qaamuus iyo lisaanucarab waxaynu doonannaa eray markuu inagu adkaadaynu ka eegnaa dabeedna bes waa iska dhignaa laakiin culammadu min awalihi ilaa aakhirihi sida kutubta kale loo ahriyay u akhristaan bale waxaa la sheegay qaar qaybay bacduulculamaa waxaa la soo naqliyey qaamuuska inuu korka ka hadiyey sheekhii shinqiitiga ahaa ibnu talaamiid la odhan jiray waxa uu yimi ashar markaasuu luqada maxaa laydinku ictimaadaa haddaad tihiin qolyihiinna reer azhar wax qaamuus qaybsan miyaa leedihiin alqaamuusulmuxiid wax korka ka haya miyaa leedihiin markaas maqaamus baa la qaybi karaa markaas waa qaybsana aniguba markaase macquul maaha jarribu buu idhi ya bal hubiyo jarriba qaamuuskii bay u qaateen waa ku imtixaaneen halkaa ahri halkaa ahri halkaa ahri meel walba saas u daldala waa daldalay waa daldalay ya marka intaasoo meelood marba meel usoo soo meel walba uusaa u shubay ayay markii dambe markaysa markaa nuskadoodii meela ay ka shakisnaayeen yidhaheen bal maxaad maxaad akhridaa maxaad culammadii ka soo gaadhay ya nuska musxaa baa timi ya waxay noqotay in markaa in meelaha qaar laga saxdo ka qariibsan baa la sheegay waxaa la sheegay sheikh kaloo korka ka hayay lisaanucarab min awalihi ilaa aakhirihi haddaba maca daalik weliba waxaa hariiba kitaabka lisaanu carabka muu haysane waa caariyaysan jiray caariyadaasaan ku qayba ya ee kitaab weliba mulkigiisa uu haysto ma ahayn min awalihi ila aakhirihi waa qaybaa layidhi ashaykh alcallaama saalix ibn cabdilcasiiz xafidahu allah alwasiir culumta carabiyada bacdu shanaaqita ayuu ka qaatay ka mida dadku ka qaatay culamo badan buu lahaa wuxuu idhi sheikhu markii magacaabay ayaan waxaan ku idhi carabiga saan marka isaga dhisaa buu idhi markaasuu idhi markaa lisaanul carabka waa inaad akhrisataa oo aad akhriska ku badisaa ilaa uu markaa kuu noqdo shibhu xifdin markaasuu taasi waa adagye lisaanu carab in marka waxaweyaan aad loo akhriyo oo shibhulxifdi oo kale laga dhigo haddaa haystaalin buu yidhi haddaan lisaanu carab sidaas ku samaynaynin carabiya meel ka gaadhi maysida ha isdaalin haddama aragtaa marka culammadu waxay leeyihiin cilmiga luqada waa in aad loogu dadaalaa waayah tafsiirkii aayaadka waa in loo aqoon yeeshaa axaadiista sixadooda iyo dacfigooda iyo takhriijkooda waa in la gartaa macaanidoodana waa in la gartaa mawaadicda lagu ijmaaciyo mawaadicda laisku khilaafayna waa in la garanaya wuxuu sheikhu yidhi washartu fi lmufti shardiga muftiga loo shardinaya ijtihaadun waa ijtihaad wahwa mujtahidku an yacrifa ay macrifatuhu garashadiisa uu garanayo weeye ama wahwa ijtihaadku an yacrifa garashada la garanayo weeye oo garasho keliya loo celiyo aan waxba damiir ba la raacin wahwa ijtihaadku an yacrifa garashada uu garanayo weeye min aayi lkitaabi wasunan aayadaha kitaabka oo macnayaashooda markaa garto yacnii wixii axkaam ku saabsan iyo wasunan axaadiista nebiga sala allahu aley wasalam waalfiqhi wax ka midana waa inuu garanayaa fii furuucihi faracyadiisa baxsanaya waa inuu markaa gartaa u aqoon yeesha wa maa lahu iyo wax kastoo u sugnaado min alqawaacidi fiqiga u sugnaado min alqawaacidi qawaacida qawaacid alfiqhi waa inuu garanayo qawaaciddu waxay leedahay itifaaq iyo ikhtilaaf mid walba qawaacid laysku waafaqsan yahay qaar laysku khilaafsan yahay madaahibto qaarkood waxay la gaar yihiin bacdu alqawaacid qawaacid laga siman yaho laysku waafaqsan yahna waa jira maca maa bihi min almadaahibi ay weheliso wixii ku sugan fiqiga oo min almadaahibi madaahib ah allatii madaahibtaasoo taqararad sugnaatay iyo wa min khilaafin khilaaf ahaatay muhbati la sugay wa naxwi naxwaha waa inuu ka garanayaa haddaad doonto mafcuulka waxaad ka dhigtaa qadran wanaxwi naxwaha waa inuu ka garanayaa iyo walusuuli usuulka maca cilmihi aladab adabka garashadiisuu garanayo lala qabo yacnii suugaanta carbeed balaaqadiina soo gelayso iyo wallugati luqada allatii luqadaasoo atat min alcarab carab ka timi qadran qadar waa inuu ka garanaya min buu ii qoraya laakiin waa lamid can ilcarab haddii la yidhaahdo mintuna waxay noqonaysaa ibtidaa ulghaaya cantuna waxay noqonaysaa saasi laag inay markaa xaggooda manquul ka too laga soo naqliyey waa can ilcarab waa la mid min alcarab buu ii qoraya qadran waa inuu qadar garanaya qadarkaasoo yastanbidu bihi lmasaa'ila masaa'isha uu ku istimbaadayo kula soo baxay binafsihi isagu daatahaantiisa kula soo baxay oo ugula soo baxayo liman yakuunu saa'ila cidii ahaatay mid weydiinaysa masaa'ish mac cilmihi lala qabo ogaalkiisuu og yahay oo garanayo altafsiira tafsiirka fi alaayaati aayadaha la fasirayo wa fi lxadiisi iyo xadiiska waa inu markaa uu garanaya xaalat aruwaati ruwaadda xaalkooda waa inuu garanayo xagga tacdiilka iyo jarxiga iyo waxa la midka wa mawaadic alijmaci walkhilaafi meelaha ijmaaca iyo meelaha khilaafkana waa inuu garanayo fa hada alqadri fiihi kaafi qadarkaa inuu gartaa waa ku filanta sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa shuruuddani waa shuruud adag buu odhanaya wa shuruud low aradna an nuطabiqaha lam najid mujtahidan mundu tiscimiati sana liannaha shuruudun qaasiya shuruuddani waxa weeye haddaan doonno inaan ku dabaqno heli mayno mujtahid sagaal boqoloo sano gudahooda wax mujtahida ka heli mayno waayo waa shuruud adag wasawabu ana almujtahida saxdu waxay tahay mujtahidku inuu yahay man yastatiicu an yacrifa alxaqa bidaliili intaasoo dhan lama shardiyo la shardinayaa uun waa inuu awoodi karaya inuu xaqa ku garto deliilkiis sababkuna waxay tahay inuu ijtihaadku tajazu'o khilaaf baa ku jira hal ijtihaadu yatajaza am laa yatajaza saxiixu waxay tahay innahu yatajaza sida saxiixaahi waa inuu qaybsamayo waxaa dhici karta shakhsi markaa baab abwaabta ka mida abwaabta cilmiga ka mida mujtahidka ah laakiin abwaabta kale aan ku ahayn cilmulfaraa'id buu masalan aad u bartay waa itqaaniyey nusuustiisu waa kooban tahay waa ikhtilaafaadkiisiiyo wixiisoo dhan iyo ijmaacaadkiisoo dhanna waa garanaya waxaa dhici karta inuu yahay mujtahid fi lfaraa'id laa fii hayri waxaa dhici karta inuu noqdo mujtahid fi ahaara laa fii hayriha wa haakada ilaa ay sheegeen culamada qaarkood waxaa jira mujtahidu mas'ala baab iskaba dhaafee mas'ale qura nin mujtahid ku ah ayaa jiri kara marka calaa kulli xaal alijtihaad yatajaza qowlka saxiixi waa saas waayahay wa shuruudo ciday ku rumoobaysaaba ay yar tahay ilaa qaarkood ay shartiyeen shuruudo laga yaabo abu bakar iyo cumar inaynan ku rumoobayn aan mustawfa aanaynan ku ahayn qaar baa saa ka cabbiray waayahay wa min shuruudi saa'ili mustafti ka weydiinaya ee fatwo dalbaya shuruudihiisa waxaa ka mid ah anlaa yakuuna caaliman kalmuftii waa inaanu ahayn caalim muftiga la mid a ah. sida muftigu caalim u yahay caalim waa inaanu mujtahidan xaaluu mujtahid yahay falaa yajuusu kownuhu muqallida uma bannaano ahaanshihiisu noqdo muqallid calaa kulli xaal dadku waxay kale leeyihiin laba waajib faas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun inuu yahay min aladiina laa yaclamuun oo fawaajibhu su'aal kuwii aan garanayn inuu ka mid yahay oo waajibkiisu uu su'aal yahay hallaa sa'aluu ida lam yaclamuu inama shifaa'u lciyi su'aalu iyo ruux marka ah min aladiina yaclamuun kuwii garanaya oo waajibkooduu yahay yacni in bayaan inay caddeeyaan ya man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu yowma alqiyaamati bilijaamin min naar ruuxii aan cilmiga lahayna inuu fatwoodaa uma bannaana walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ruuxii marka waxa weeye aan cilmi u lahayn fatwadii waxay ka tahay markaa xaraam xaraam bay ka tahay wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun marka ruux hadduu markaa yahay min aladiina laa yaclamuun waajibku waxay tahay inuu su'aalo cidda garanaysa fas'al bihi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun waajibkiisu waa saas hadduu yahay min aladiina yaclamuun kuwa garanaya hadduu ka mid yahayna haddii la weydiiyo waajibkiisu waa bayaan waa inuu caddeeyo ayaa saaran ina aladiina yaktumuuna ma anzlna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanhum allah wayalcanhum allaacinuun ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu araxiim marka waajibkiisu waa bayaan haddaba ruuxii marka isagoo caalim ah caalim kale uma weydiin karo istirshaadan aw tacannutan ya yacni su'aashii cid kale uma weydiin karo istirshaadu isagu inuu hanuuniyo ka dalbayo oo sida saxdaa uu sheego oo qowlka ugu fatwoodo ugu camal falo tacannutu jikaarayana inuu weydiiya uma bannaana su'aasha tacannudkaahi waa madmuuma fasal tafaquhan laa tacannutan waatay ahlucilmigii hore qaarkood ay odhan jireen waxaad weydiisaa adigoo fiqhi dalbaya laakiin adoo wax jikaaraya ha weydiinin bacdu alaba waxaa laga yaabaa inay weydiiyaan dadka qaarkood ay is yidhahaan bal hadda eega wuxuu yidhaahdo oo istirshaad aan uga jeedin ama jikaar ama markaysaa tacanut ama yani wax la mida uga jeedo ta noocaasi waxa weye waa haaya sayi'a haddii la ogaado ruuxu markaa inuu muraadkiisu sidaa yahayna in loo jawaabaa laazim ah waxay ahlucilmiga qaarkood ka deliishadeen fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum sida alcallaamatu bnulqayim wahayruh ay tilmaameen aayadda waxay ka istimbaadeen ruuxu marka haddii aanu doonis uu xaq doonayo haddaanu caalimka ugu iman ee bas markaa tijaabi iyo wax la mida uu isleeyahay ama tacannud wuxuu caalimku khiyaar u leeyahay inuu uga jawaabo iyo inuu iska diido inuu uga jawaabo ibnuqayim baa aayaddaa ka daliishanaya wakadalika ibnu cuthaymiinna waa ka daliishaday fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum waayo istirshaad kamay ahayn yahuuddu markay u imanayeen waxay uga jeedeen bal tijaabiya inuu idin waafaqiyen kale marka ruuxi hadduu marka waxa qasadka noocaasoo kale a ku socdo oo tijaabin iyo wax la mida ay ka tahay istirshaad aynay ka ahayn waajib ma aha in looga jawaabo khiyaar buu caalim ku leeyihi ya atii culammadii hore sheekh ka mida la weydiiyey ruux noocaasoo kalea qasadkiisii markuu arkay ayuu yidhi marka uga jawaabi waayo markaasuu lijaamkii aakhire maxaad ka yelis markaasuu lijaamka iska dhaafo iska orod adigu ya lijaamka iska dhaafo iska orod buui culammadii hore qaar ka mid a laga soo naqliyey ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa su-aashu waxay noqotaa istisbaat iyo istirshaad bay labada kale noqotaa hadduu caalim mujtahida yahay siduu isagu fahmay bal inay saxantiiyo in kale cid ku waafaqda inuu eego istisbaatan waa u weydiin karaa waayo waxaa dhici karta inuu is yidhahdo warniyo arma adiga fahm qaladi kugu dhacay marka bal in lagu waafaqiyo in kale istisbaatan ya laakiin istirshaadan baan u weydiinayn oo dee isaga inay ijtihaado oo xaqii u raadiyo oo isagu u xukumo oo sida dannigiisa u raajix noqotay markuu ijtihaado uu ku camalfalo ayaa saaran waayahay wa min shuruudi saa'ili mustaftii saa'ilka fatwo dalbaya shuruudihiisa waxaa ka mid a ah. anlaa yakuuna caaliman caalim inaanu ahayn kalmuftii sida muftigu caalim u yahoo kale caalim waa inaanu ahayn caalimkaasoo kalmufti muftiga la mida ah. ama kalmufti xaaluu la mid yahay caaliman huwa markaa damiirka laga xalay faxaysu kaana goortuu ahaado milahu caalimka mid la ahaado mujtahidan xaaluu mujtahid yahay falaa yajuusu ma bannaana kownuhu muqallida muqallid inuu noqdaa uma bannaana muqallid inuu noqdaa uma bannaana bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan caalimka laftiisa marmar baa dhici karta lidaruura inuu taqliid u samayn karo oo markaasi waa maxay ijtihaadkii waa isku dayey xukum waa u caddaan waayey xaaladdiina waa degdeg badanta ya wakhti badan ma sugayso cid ka cilmi badan inuu qallitaa xaalka noocaasoo kale ah yajuusu lidaruura ay yidhahdeen bacdu ahlicilmi qowlkoodaana saxiixa laakiin iyadoo arrinkii degdeg badan yahay oo si degdega u dhacayo isagana xukum aanu hadda uga diyaar ahayn waxna uga muuqan ya waxaa dhici karta masalada inay dhaafto isagoo weli xukum aan gaadhin waayahay farcun fii bayaani taqliid taqliiduna qabuulu qowli alqaa'ili min hayri dikri xujatin lisaa'ili sheekhu waxau uhi raximah ullah taqliidunaa taqliidkayagu qabuulu qowli alqaa'ili ka yidhaahda hadalkiisa in la aqbalo wey yacnii ruux markaa yidhi wax in hadalkiis si la aqbalo min hayri dikri xujjatin isagoo xujo aan sheegin lisaa'ili kan weyddiinaya aanu xujo u sheegin qowlkiisa inuu iska aqbalo saa'ilkaasi waxay noqonaysaa taqliid wa qiila waxaa layihi bal qabuuluna aqbalaaddeenna aynu aqballo maqaalah bal qabuuluna aqbalaaddeenna aynu aqballo maqaalahu hadalkiisa aynu aqballo mac jahlina lala qabo inaynaan garanayn min ayna daaka qaalahu meeshuu arrinkaa ka yidhi aynaan garanayn ayaa waxaa la yidhahdaa taqliid fa fii qabuuli qawlii taaha almustafa hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam aqbalaadda la aqbalayo waxaa ku sugan taaha wuxuu uga jeedaa wuxuu u wataa magac rasuul inay tahay rasuulka magacyadiisa in taaha ka mid ahaa laakiin saxiixu waxay tahay inaan deliil loo haynin taaha in rasuulka la odhan jiray calayhi asalaatu wasalaam wax deliiloo loo haya ma jiro marka taaha hadalkiisa aqbalaadda la aqbalayo waxaa ku sugan almustafa oo rasuulka la doortay ah calayhi asalaatu wasalaam bilxukmi xukum markaa uu ka yidhi oo uu sheegay taqliidun lahu ku dayasho lagu dayanayo la qallidanayo bilaa khafa xaal qarsooni ay ka marhantah wa qiila waxaa la yidhi laa hadalka nebiga sala allahu aleyh wasalam in la aqbala taqliid maaha lianna maa qaalahu maxaa yeelay waxaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam jamiicahu bilwaxyi qad ataa lahu dhammaantii waxyi ayuu ku yimi mar hadduu waxyi ku yimina lama odhanayo waa taqliid la odhan maayo sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah llahu taqliid maxaa la yidhaha taqliid sida saxiixa waxaa la yidhaahdaa waa qabuulu qawli man laysa qowluhu xujatan min hayri dikri daliilihi cidan hadalkiisu xujo ahayn in hadalkiisa la aqbalo ayaa waxaa la yidhaahdaa taqliid iyadoo ciddaasi daliilkiisi ayna sheegin sida saxiixa tacriifku caynkaas marka tacriifka ee saxiixa lagu tacriifinaya taqliid waa masaladu daliil ha lahaato oo ruuxani daliilka naftiisa ha ku haysto ama daliil yaanu u haysan farqi ma kale leh waxaa la eegaya inu ciddaas hadalkiisu xujo ma yahay maya mar haddaanu xujo ahayn haddaanu deliilkiisi sheegin haddii hadalkiisa layska qaato layska aqbalo waa taqliid waa taqliid wey taqliidna asal ahaan waxaa laga keenay min alqilaada laga soo qaatay waa qoorta ii sudhnid yani taasaa markaa waxa laga tilmaamaya marka hadalka nebiga sala allahu aleyh wasalam qaadashada la qaataa ma noqonayso taqliid noqon mayso saas aawadeed labada qowl qowlka uu siiqatu tamriidka shiikhu ku keenay waqiila laa lianna maa qad qaalahu jamiicahu bilwaxyi qad ataa lahu qowlkaasaa saxiixa saas aawadee ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa qowlka kalea siiqatu tamriid in lagu sheego ay ahayd bal bisiiqati alimaata in lagu sheega ka fiicnayd buuli ama bisiiqati dafni qowl in la sheego aan mudnayn ayuu markaa qowlka kale noqonaya marka qowlkii qawiga ahaa ayuu siiqatu tamriidka ku sheegay marka nebiga sal allahu aleyh wasalam maadaama hadalkiisu xujo yahay qaadashada hadalkiisa la qaataa taqliid ma noqonayo waayo binafsihi buu wuxuu yahay xuja sharciya mar hadduu xujo sharciya yahayna dee daliil baa la qaatay daliil in la qaataana noqon mayso taqliid noqon mayso taqliidku ma bannaan yahay mise ma bannaana culammadu waxay yidhaahdeen taqliidku wuxuu u bannaan yahay lidaruura ka fursan waa oo qofkii marka waxa weeye haddii aanu xaqii inuu sidiisa u garto adiladiisa ku garto ayna u suuragal ahayn dee culammada markaa fatwada ay ugu fatwooto inuu ku camal falo qallita ayaa saaran sidaas saaran in taqliidku ma bannaano min xaysu ljumlana sax maa yani waxa weeye taqliidku waa jaa'izu min xaysu ljumla laakiin qofka marka daliilku u caddaado inuu yidhahdo waa qallidanayaa hebel baan iska raacayaa naskana ka tago isagoo arkayoo loo sheegay oo uu og yahay ta noocaasi uma bannaano waxay soo gelaysaa ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaba min duuni illaah ayay inay soo gasho halis u tahay hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam hadal bashar kale in la qaato la hormariyo hadalkii rasuulka laga tagaa iyadoo la ogyaho ku caddaaday dee kuma bannaana falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim wuxuu sheekhu yidhi raximahullah ullah taqliidunaa taqliidkeennu qabuulu qowli lqaa'ili ka yidhaahda hadalkiisa in la aqbalo weeye min hayri dikri xujatin xujo la'aanteed xujo inuu sheegay la'aanteed uu yidhi in la aqbalo ayaa waxay ahay taqliid lisaa'ili xaal qabuulkaasii saa'ilka u sugnaaday ama aanu u sheegin xujada lisaa'ili ka weydiinaya aanu u sheegin oo dikriga aad ku tacalluqsiso wa qiila waxaa layihi bal qabuulunaa aqbalaaddeenna maqaalahu hadalkiisa aynu aqballo maca jahlina inaynaan garanayn lala qabo min ayna daaka qaalahu meeshuu markaa hadalkaas ka yidhi bimacnaa ka soo qaatay oo ka daliishaday aynaan garanayn ayaa waxaa la odhanayaa waa taqliid marka waxay noqonaysaa bal itaqliidu qabuulunaa maqaalahu maca jahlina min ayna daka qaalahu marka qabuulunaa wuxuu noqonaya khabarkii marka huwa ayaa taqliidka u noqonayo la qadaraya fa fii qabuuli qowlihi taaha hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam aqbalaadda la aqbalaya waxaa ku sugan almustafaa yacni markaa oo rasuulka ahaaday kii la doortay ahaaday bilxukmi xukum markaa uu sheegay oo uu yidhi taqliidun lahu ku dayasho la yskaga dayanayo la qallidanaya ku sugan bilaa qarsooni xaalay ka marhanta wa qiila waxaa la yidhi taqliid ma aha lianna maa qad qaalahu ka uu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam jamiicahu dhammaantii bilwaxyi waxyi ayuu ku sugan yahi qad ataa lahu khabarkaad ka dhigto qad ataa lahu nebiga waa u yimi sala allahu aleyh wasalam bilwaxyi waxyi ayuu ugu yimi waxyi gudihii ayuu ugu yimi waayahay faslun fi lijtihaad waxadduhu an yabdula ijtihaadka xadkiisa bimacnaa tacriifkiisu an yabdula waa inuu bixiyo alladii kii ijtihaada ijtihaaday majhuudahu awooddiisa inuu bixiyo weeye karaankiisiiyo awooddiisa ku bixiyo fii nayli amrin arrin gaadhista uu gaadhayo arrinkaasoo qad qasad uu u qasday waa tacriifkii luqawiga ahaa oo ijtihaad waxaa la yidhaahdaa inuu awooddiisa ku bixiyo arrinuu markaa doonay marka ijtihaada waxaa loo isticmaalaa wax mashaqa ku sugan tahay oo dhibaata lagu dadaalo awoodda lagu bixiyaa yidhahdaa lama yidhaahdo ijtihada fii xamli khardala ama fii xamli casa ul inuu qaato ayuu ku ijtihaaday waayo waa badlu juhdi waa in mashaqa ku sugan tahay arrinka marka waxa weeye waa tacriifkii luqawigaha wa xadduhu ay tacriifuhu tacriifka markaa ijtihaadka lagu tacriifinaya an yabdula waa inuu bixiyo alladii kii ijtihaada ijtihaaday majhuudahu awooddiisa waa inuu bixiyo fii nayli amrin arrin gaadhista uu gaadhayo ku bixiyo arrinkaasoo qad qasad uu wuxuu noqonayaa awoodda iyo taaqada markaysaga waa in lagu bixiyo gaadhista la gaadhayo xukun sharciya laguna gaadhaayo adilada markaa in la eego badlu lwusci wataaqati ilaa nayli xukmin sharciyin binnadari fi ladila taasaa wuxuu noqonayaa tacriifka uu leeyahay ijtihaadku isilaaxan walyanqasim ha qaybsamo ijtihaadku ilaa sawaabin wa khaa sawaab iyo khaa ha u qaybsamo hamzadii baa la bedelo alif baa loo bedelay wa qiila waxaa la yidhi fi lfuruuci yumnacu alkhata' faracyada gudahooda khata'a waa la mancinayaa oo mujtahid kasta waa musiib waa la yidhi wa fii usuuli diini dalwajhu imtanac usuuludiinka gudihiisa oo ictiqaadka ah dalwajhu kan oo wejigan ahi imtanac wuxuu noqday midaan suuroobayn oo lama odhan karo mujtahid kasta waa musiib lama odhan karo fii usuuli diin caqaa'idda saa lagama odhan karo id fiihi taswiibun liarbaabi albidac waayo haddii sidaa la yidhahdo waxaa ku sugan in lagu sawaabnimo xukminayo oo laleeyahay waa saxan yihiin ahlulbidacu liarbaabi ilbacdi bimana liasxaabi lbidac saasaa ka dhalanaysa min annasaara yacnii xaalay nasaarada markaa waxaa ka mid ahaadeen ama la yidhaahdo oo laga tilmaamayo dee diinihii nebiyada maadaama ay bedeleen oo bidca la yimaadeen mukafira ah ictibaarkaas uu u soo gelinayo bidca ama la yidhahdo waa catfun min hayri caatif oo la yidhaahdo wa min annasaara iyo nasaarada markaa cid ka mida in waxa weeye nasaarada cid ka mida la sawaabnimo xukminayo xaysu kufran sallasuu goortay marka waxaway tasliisiyeen oo bimacnaa saddex marka ilaah ay sheegeen gaalow ay gaaloobeen ama xaalay gaaloobeen waazaacimiina iyo kuwa marka waxay sheeganayay annahum lam yubcatuu inaan la soo saarayn iyagana in lagu sawaabnimo xukm xukmiyaa ka dhalanaysa oo ka laazimaysa aw laa yarawna rabbahum bilcayni aw yactaqiduuna annahum laa yarawna ama waxa weeye markaa ictiqaadsan oo rumaysan inaynay arkayno rabbahum rabbigood bilcayni indhaha inayn ku arkayn yani lagu arkaa inay suuragal ahayn sidaa u qaba kada almajuusu saasoo kale majuus ku ahaaday fi ddica alaslayni sheegashada labada asal ay sheeganayaan waman asaaba fi lfuruuci yuctaa ku kastoo asiiba oo filfuruuci faracyada gudahooda ku asiiba sida sawaabkee saxda ama xaqa asiiba yuctaa waxaa la siinayaa ajrayn laba ajar wajcal nisfahu labadaa nuskood waxaad u yeeshaa man akhtaa kii khata'aye gefay u yeel lima rawow kii la soo wariyey daraaddii ugu yeel can innabiyi alhaadii nebigii hanuuninayay dadka xaqa u caddaynayay laga soo wariyey fii daaka oo arrinkaa lagu soo wariyey masaladaas arrinkaa lagu soo wariyey min taqsiim alijtihaadi oo ahaaday ijtihaadka in la qaybinayo oo loo qaybinayo ijtihaad musiib ah oo xaqii asiibay iyo ijtihaad mukhti ah oo xaqii seegay labadaa nooc loo qaybinayo labadaa nooc loo qaybinayo sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah ijtihaadku waa qaybsamaa wuxuu qaybsamaa khata iyo sawaab waxaana u daliila xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam bukhaari iyo muslim ku sugan ida xakma alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakma faijtahada faahطa'a falahu ajrun xadiidka nebiga sal allahu aleyh wasalam baa u daliila waayo nebigu sal allahu aleyh wasalam mujtahidiintii waa qaybiyey wuxuu u qaybiyey musiib iyo mukhti ayuu u qaybiyey marka in laha kullu mujtahid fi lfuruuc waa musiib dee waxay ka hor imanaysaa xadiiska nebiga sala allahu aley wasalam oo mid mukhti inuu jiro ayuu sheegay nebigu sala allahu iyo mid musiib ah oo la ajar siinaayo laba ajar iyo mid mukhti ah oo la ajar siinayo hal ajar saasuu nebigu ku sheegay sala allahu aleyh wasalam marka mujtahid kasta waa musiib waa halad marka khata' iyo sawaab ayaa ijtihaadku u qaybsamayaan labadaa nooc baanu leeyihi waxyaalaha usuuluddiin ku saabsan ama caqaa'idda mujtahid kasta musiib maaha usuuluddiin ama usuululictiqaad mujtahid kasta in laha waa musiib ma dhici karto oo waxaa ka imanaysa in waxa weeye arbaabu lbidac in lagu sawaabnimo xukmiyo oo layaha waa musiibiin ayaa ka dhalanays way ijtihaadeen saas aawadeed mid waliba waa musiib in la yidhaahdo ayaa ka imanaysa taasna waa baatil bale waxaa ka imanaysa in la yidhahdo gaaladii waa musiibiin oo iyaga laftoodu waa ijtihaadeen marka waxa weeye taasna waa baatil marka lawaasin buu sheikhu keenay baatil ah oo uu leeyahay marka waxa weeye nasaaradii waxay sheegan kartaa ijtihaad majuuskii wuxuu sheegan karaa ijtihaad gaaladii kale bacsiga diidaysa waxay sheegan karaan ijtihaad marka haddii mujtahid kasta musiib yahay maxaa annaga na lagu gelaya anaguba waa ijtihaadno dadaalkayga intaas buuna gaadhsiiyey laakiin waxa weeye culammadu waxay tilmaamayaan taasi waa luzuum maa laa yalzam waayo ashyaada ijtihaad kuma sugnaa ijtihaadku wixii nusuus aan lahayn ayuu ku sugan yahay in la yidhahdo nasaara ijtihaadday wax dhici kara ma aha say u ijtihaadayaan yacani nebigu wuxuu u keenay tawxiid ya muxuu yidhi maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu allaha rabbii wa rabbakum markuu ilaahay aakhiro weydiiyo ciisa bnu maryam oo ku yidhahda aanta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah yacani wuxuu tilmaamaya waa ka beri noqonaya waxaan odhanayaa saa kuma odhan qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq waxa markaa uu ku yidhi ilaahay baa xumaan ka nasahane yacni iima sugna inaan ku idhaahdo waxaan markaa xaqi igu sugnayn in kuntu qultuhu faqad calimta taclamu maa fii nafsi walaa aclamu ma fii nafsik yani waxa weeye arrinka noocaas waa ka beri noqonaya innaka anta callaamu lhuyuub ilah uu ka yidhi maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu allaha rabbii wa rabbakum tawxiid baan ku idhi saalis salaasa kuma odhan marka ijtihaad kama furdha sidee waxa weeye markaa loo odhan karaa yani waxa weeye kuwa bacsiga ama qiyaamada diidayaaba waxay odhanayaan waa ijtihaadnay ma ijtihaad baa ka furan see loo odhan karaa marka waxa majuus baa odhanaya waa ijtihaadnay yani kullu daalika marka meel ijtihaad ka furan yima markaa saas aawadeed calaa kulli xaal in la yidhahdo usuul ictiqaad yani waxa weeye qaacidadanoo kalea ku dareerays oo mujtahid kasta waa musiib ra'yiga culammada yidhi halkan kalena waa soo gelays yani ma imanayso usuulu ictiqaadna wax ijtihaad oo ka furin ma jiro wax oo ka furin ma jiro culammadii waxay yidhahdeen way dhici kartaa daqaa'iq lictiqaad daqaa'iqu masaa'il ictiqaad ijtihaad waa dhici kartaa inuu ka yimaado masalan oo kale iyadoo cadaabulqabrigii la qirsan yahay iyadoo asal weeye usuusha ka mid midee in la yidhahdo cadaabku ma wuxuu ku dhacayaa ruuxda keliya mise wuxuu ku dhacayaa jasadka iyo ruuxda labadaba labada ma wuxuu asal u yahay xagga jasadka mise xagga ruuxda ashyaada noocaasi waa daqaa'iq ya arrin cilmiyoo la caqiidaynayo haba ahaado laakiin waa daqaa'iqu masaa'il lictiqaad masalan garanay miisaanka in la miisaamayo acmaash laakiin ma waxaa la miisaamayaa waraaqaha ay ku qoran yihiin mise waxaa la miisaamayaa acmaasha daatadooda mise waxaa la miisaamayaa ashkhaasta waa daqaa'iqu masaa'il lictiqaad usuul ictiqaad maaha marka usuul ictiqaad wax ijtihaadoo ka furani ma jiro calaa kulli xaal qowlka odhanaya mujtahid kastaa waa musiib waa qowl khalat ah waayo waa mukhaalif linas mujtahid kastaa musiib maaha mujtahidku wuxuu u qaybsamaa nebigaana labada u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam kii asiibay xaqa wuxuu yeelanayaa laba ajar ajar wuxuu ku yeelanaya ijtihaadka isaabada uu xaqa asiibayna ajar kale ku yeelanay kii waxa weeye mukhtia ahaayee gefay doonista uu xaqa doonayey raadinayey ee u qasdaayey ku dadaalayay baa lagu ajar siinaya hal ajar khata'iisina wuxuu noqonaya mid laga cafinayo ayuu noqonaya sheekhu waxau uhi raximah ullah walyanqasim ha qaybsamo ijtihaadku ilaa sawaabin wa khaa sawaab iyo khaa ha u qaybsamo wa qiila waxaa la yidhi fi lfuruuci yumnacu lkhata faracyada gudahooda waa axkaamta camaliga ahe furuuc lfiqhiya khata waa la mancinaya waxaa la odhanaya mujtahid kasta waa musiib laakiin qowlkaasi sida sheikhuba siiqatu tamriid u geliyey waa qowl daciif ah sawaabku wuxuu noqonaya qowlka odhanaya mujtahidiintu waxay u qaybsamayaan musiib iyo mukhti marka mujtahid kasta musiib maaha laysa kullu mujtahidin musiiban qawlka saxanee sawaabkaahi waa kaas wey kaasaa saxan wa fii usuuli iddiini dalwajhu imtanac usuusha diinta bimacnaa caqaa'idda dalwajhu wejigan ee ku saabsan mujtahid kasta waa musiib imtanac wuxuu noqday midaan suuroobaynin oo culammadii tidhi mujtahid kasta waa musiib xagga usuusha diinta kamay odhan mujtahid kasta waa musiib ee waxay yidhaahdeen ciddii markaa sida saxan khilaaftaa waxay noqonaysaa mid lunsan ayay xagga caqaa'idda ka yidhahdeen id fiihi taswiibun liarbaabi lbidac wuu tacliilinaya waayo haddii sidaa la yidhahdo waxaa ku sugan in lagu sawaabnimo xukminayo oo sawaab loo nisbaynaayo cidda marka bidcooyinka u saaxiibka min annasaara waxaa bannaan in laha min baab aliktifaa weeye liarbaabi albidac ay walkufri iyo kuwa kufriga u saaxiibka oo min annasaara calaa xaddi saraabiila taqiikum alxara oo min annasaara nasaare ahaaday kuwa ahlukufriga u saaxiibkaoo nasaare ahaaday ama la yidhahdo iyaga laftooda diintii nebiyada ayay dee khilaafeenoo dee way bidcaysteen bidca mukafira ah bidcadina waxay u qaybsantaa mid wax gaalaysiinaysa iyo midaan waxba gaalaysiinayn oo ka sokaysa gaalnimada oo min anasaara nasaare ahaaday xaysu kufran sallasuu goortay tasliisiyeen oo ay yidhaahdeen saalis salaasa ay sheegeen xaal ay gaaloobayaan ama gaalnimo daraaddeed eh, ay u tasliisiyeen ay xaysu sallasuu kufran likufrin wazaacimiina iyo kuwa sheeganayey eh, annahum lan yubcasuu inaan la soo saarin sheeganayey aw laa yarawna ama sheeganayey zaacimiina aad ku camal siiso inaynay arkaynin sheeganayey annahum laa yarawna aw izaacimiina annahum laa yarawna ama sheeganayey inaynay arkayn rabbahum rabbigood bilcayni indhaha aynay ku arkayn aakhiro bimacnaa in la arkaa aakhiro ayna suuragal ahayn indhaha lagu arkaa ru'yada ilahay kuwa inkirayaa iyaguna waxa weeye in la yidhahdo waa musiib ma dhici karto kada almajuusu fi ddica alaslayni saasoo kaley ahaadeen majuusku kuwa dabka caabudaa fi ddica alaslayni sheegashada labada asal ay sheeganayaan annuur waalulma ay leeyihiin waa khaaliq lilkhayr iyo khaaliq lilshar yagana markaa in lagu sawaabnimo xukmiyaa ma suuragal aha oo wejigaasi marnaba ma suuroobayo ciddii markaa sida xaqaa khilaaftaa baabka ictiqaadka ama usuululictiqaadka wuxuu noqonayaa cid daalli oo lunsan ayuu noqonaya inuu xaqii ku sugan yahay iyo inuu lumay waxba kama dhexeeya waman asaaba fi lfuruuci yuctaa ku kastoo asiiba faracyada gudahooda yacni axkaamta camaliga ah yuctaa waxaa la siinaya ajrayn laba ajar wajcal waxaad ka yeeshaa nisfahu labada ajar nuskooda oo midh ah man akhta waxaad ka yeeshaa kaa'inan liman akhta yacni waxa weeye ciddii khata'day mid u sugan markaa ka yeel waayahay ataa wa nascu lkhaafid limaa rawow kay soo wariyeen daraaddeed saa uga yeel can inabiyi alhaadi nebigii xaqa caddaynayey dadka hanuuninayey bimacnaa xaqa u bayaaminaya hidaayat dalaala ay ka soo wariyeen bimacnaa ka sugnaaday nebiga sala allahu aleyh wasallam daraaddii oo fii daaka arrinkaa ku saabsan ijtihaadka mujtahidiinta oo min taqsiimi alijtihaadi ijtihaadka in la qaybiyey ah ow markaa idaa xakama alxaakima faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama faijtahada faahta'a falahu ajrun wa tama nadmu hadihi almuqadima abyaatuha fi lcaddi durun muxkama waxaa dhammaystirmay nadmu hadihi almuqadima ee taxa yani markaa la nadmiyey oo la taxay ama lagu gebiyey muqadimadan abyaatuha baydadkeedu inta bayday ka kooban tahay filcaddi tirada gudaheeda durun waa durun weeye yani waa daal iyo ra muxkama ay hiya muxkama waa mid la ixkaamiyoo la sugay oo lagu farayaraystay fii caami taa'in uma daa'in uma faa haani rabiici shahri wadci lmustafa yacni nadmiga muqadimadani wuxuu dhacay ama dhammaystirmay fii caami taa'in sannaddii taa uma daa'in iyo sannaddii daa uma faa iyo sunnadii faa waa xisaabuuljumal bimacnaa xuruuftaasi tirooyinka loo isticmaalo sannaday koobsanayaan ayuu dhacay haani rabiici shahri wadci lmustafa wuxuu yidhi yacnii bishii rabiic labadeedii oo dhigaalka mustafe marka waxa weeye ahaatay bimacnaa yacni nebiga dhigaalkiisii marka waxa yani ahaatay bishaas labadeedii ayuu dhammaystirmay faalxamdu lilaahi calaa itmaamihi ilaahay baa ku mahadsan dhammaystirka uu dhammaystiray oo yasiray in la dhammaystiro salaatu salaatullaahi mac salaamihi intaa dabadeed salliga ilaahay mac salaamihi salaamtiisuna ay weheliso cala annabiyi nebiga korkiisa ha ahaato wa aalihi iyo qaraabada nebiga sala allahu aley waslem korkooda ha ahaato wa saxbihi iyo asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalem korkooda ha ahaato wa xisbihi iyo nebiga cidda dariiqiisii haysa ee markaa xisbigiisii ah waa xisbullaahi cidda ah xisbu rasuulina waa tahaye ciddaa korkeeda ha ahaato waa muminiintao dhan baa loo jeeda wa kulli mu'minin bihi iyo mid kastoo nebiga rumaysan korkooda ha ahaato wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximahullah muqadimadani goortay dhammaystirantay oo nadmigan sheikhu dhammeeyey ayuu sheegaya wuxuu tilmaamayaa xisaabuljumal buu isticmaalaya oo xuruufta abjadka waxay ka kooban tahay siddeed iyo labaatan xaraf marka xisaab bay carabtu sameeyaan ay wax ku xisaabsadaan oo mid walba tire loo yaqaan xisaabtuna waxay ka kooban tahay afar qaybood aaxaad iyo casharaat iyo mi'aat iyo uluuf arbacatu anwaac sagaal waa aaxaad waa kow ilaa sagaal waa midhmidh sagaalna waa casharaatoo waa toban toban waa toban labaatan soddon sagaashan laga gaadhay sagaalna waa mi'iin oo waa boqol oo boqol baa la boodaya marba waa boqol laba boqol saddex boqol ilaa sagaal boqol laga gaadhay taasna waxaa la yidhahdaa mi'aat tii hore waa aaxaad ta labaad waa casharaat ta saddexaad waa mi'aat ta ugu dambaysa waa uluuf ama aalaaf waa kuman yaal marka sagaalka xaraf ee ugu horreeya kow laba ayaa saasa laga bilaabaya abjad alifku waa kow bacdu waa laba jiinku waa saddex daalku waa afar saasaa loo wadaya ilaa sagaal laga gaadhay ya marka ya'da ayaa noqonaysaa xarafkii tobnaad ayay noqonaysaa ma aragtaa saasaa dabeed loo wadayaa dabeedna markaa sidaasaa loo sii wadaya toban marka la gaadho toban toban baa markaa la boodayaa toban labaatan kalimun waxa uu noqonayaa kaafku yacni uu noqonayaa labaatan laamku soddon saasaa loo wadayaa marka waxa weeye sidaa loo wado boqol haddana marka la gaadho xuruufta kale ku sii xigta abjad hawas xutay kalama yacni saasaa loo tirinayaayo boqol laba boqol saasaa laga dhigaya marka ra'du qarashad bay ku jirtaa qaafku waa boqol ra'duna waa laba boqol durrun daalku waa afar abjad abjad waa xarafka afraad waa arbac marka macnaheedu waxay noqonaysaa laba boqol iyo afar beyt weeye waxaannu haynaanaa laba boqol iyo koob iyo toban beyt marka siddeed baa muqadime ah siddeed ayaa muqadime ah marka inta muqadimadu ka jaray inta muqadimada marka laga jarana dee waxay noqonaysaa laba boqol iyo saddex beyt marka waa taqriib calaa kulli xaal taqriib weeye muqadimadu sagaal kuu qoraya miya muqadimada markuu ka jaray baa labada boqol iyo afarta beyt u xisaabiyaa layidhi calaa kulli xaal waa litaqriibun haddii dee bayd siyaadii uu ku jiraa halkeeda calaa kulli xaal waa litaqriib caami taa uma daa uma faana wuxuu uga jeedaa daadu waa sagaal xuday bay ku jirtaayo waa xarafka sagaalaad marka daadu waa sagaal daaduna da'da dhiba leh iyaduna dadaq bay ku jirtay sagaal boqol bay ahayd fa'du waxay noqonaysaa siddeetan siddeetan bay noqonaysaa oo sacafas waxa weeye siddeetan buu ahaa marka la isu geeyo waxay noqonaysaa wuxuu nadmiyey sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii ayuu nadmiyey xisaabljumalka in la isticmaalo wax lagu xisaabsanayo aan xidiga la eegayn dhibi kuma sugnaan ama aasaarta soo aroortoo sheegaysaa inaan eh, yani ruuxa markaa xidigaha eega man nadara fi nujuum ya asar baa wuxuu sheegaya ruuxa markaa waxa weeye abaajidda sheega oo waxa weeye xidigahana eega nasiib ilaahay agtiisa kuma leh marka laba shay baa laysku daray inuu abaajadka isticmaalayo iyo inuu xidigaha eegayo marka faalinta uu ka faalinaya la diidaya waciidku ku yimi laakiin hadday xisaabuljummal tahay ba'si ma leh culamaduna taa waa isla ogoliyey wuxuu sheikhu yidhi wa tamma nadmu haadihi almuqaddima waa dhammaystirmay muqadimada nadmigeedu abyaatuhaa baydadkeedu filcaddi tirada gudihiisa durun waxa weeye waa daal yo ra' yani waa laba boqol iyo afar bayd naxwa haada muxkama muxkama kuma jirto tirada oo xisaabuljummalka kuma sugnaa ay hiya muxkama waa mid la ixkaamiyo la sugay ama muxkamatan xaalay tahay iyadu waxa weeye xaal ka dhigtaya iyo sifo ka dhigtayaba waa ka baxsanta fii caami taa wuxuu dhammaystirmay wuxuu dhammaystiray fii caami taa sannadii taa uma daa iyo daana lagu daray uma faa yacni xisaabta marka saddexdaa xaraf loo isticmaalo oo sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetan ah sannadaas ayuu dhammaystirmay haani rabiici shahri wadci mustafa yacnii wuxuu dhammaystirmay bisha rabiiculawal la yidhaahdo oo nebiga la dhigay bimacnaa la dhalay bishaa rabiic la yidhaahdo labadeedii ayuu dhammaystirmay wadciga waxaa loo jeedaa nebiga sala allahu aleyh wasalam in la dhalay ou bishaa dhashay rabiculawal faalxamdu lilaahi calaa itmaamihi ilahay baa ku mahadsan dhammaystirka uu dhammaystiray uma salaatu llaahi maca salaamihi cala alnabiyi wa aalihi wa saxbihi wa xisbihi wa kulli mu'minin bihi halkaa waxaa inoogu dhammaaday kitaabkii camriidiga ilaahay inagu anfaco wixii khaladana ilaahay inaga dhaafo sida saxan ilaahay markaa hayna waafajiyo nasal allaha an yuwafiqana lima yuxibu wayardaa inahu waliyu dalika walqaadiru